bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وalihi وصaxbihi aجmaعin qala اlcalaamaة mxamed bnu maliki raximah اllahu tacaalى bacid wbayin wاbtadi fi اlamkina bmin wqad taأtii libadء اlأzmina wزida fi nafyi washibhi fajar nakiraة kama libaagin min lilintihaa xataa walaamun wailaa wamin wabaaun yufimaani badalaa wallaamu lilmulki wa shibhihi wa fii tacdiyatin ayda wa tacliilin qufii waziida wadarfiya tastabin biba wa fii waqad yubayinaani sababa bilbastacin wacadid bilbastacin wacadi cawid alsiqi wamithla mac wamin wacambi hantiqi clى lاsتعlاa وmacnaa fi wcan lcan تجاawزa cnى man qad faطn wqad تجي mowdca bacdi وclى kama clى mowdici can qad jucila shabه bkaafin wbha التacliil qad yucnى wزائda لتwkiidi warad واstcmila sma wkda can wclى min أجli da عlayhma min dakla wmud wmud smaani xayثu rafca aw uliya الficla kajiئtu muddaca wain yajura fii mudiyin faka minhumaa wa fi lxuduuri macnaa fistabin wa bacda min wacan wabaain ziidamaa falam yacuq can camalin qad culimaa waziida bacda ruba wاlkaafi fakaf waqad yaliihimaa wajarun lam yukaf waxudifat ruba fajarad bacda bal walfaawa bacda alwaawi shaacada alcamal waqad yujaru bisiwaa ruba ladaa xadfin wabacduhu yuraa mutarida Eh, waxaan kusoo dhex jirnay xuruufu uljar xuruufu uljar waxaan soo sheegnay inay labaatan musanifka uu sheegay labaatankaas lowlaa un baa layiri waxaa weyaan cinda bacdihi min xuruufi iljar eh, inta jumhuurda waxaa waya lowlaa wamada bacdaha fi maxali rafcin mubtada bay qabaan walidaalika musanifka waxaa weyaan eh, kuma uusan darin marka xuruuf uljar eh, qeybyaal bay u qeybsantaa markay ay labaatan yihiin eh, qaar oo ah xuruufun biitifaaq oo afar iyo toban oo macnaha eh, waadix ah iyo inta kaloo mutanaasacun fiiha khalaa iyo caddaa iyo xashaa iyo key maxaan ku iraahdaa lacala iyo mataa ayaga lixdaas xaraf waxa weeyaan hadal badan baa ku jira markii intii ah, la laysku murmaasanay markii kulligeed oo wada sheegay baa haddana wuxuu kuu soo laabanayaa macaanidii xuruufti gaar ahaan xuruufti macaanideed wuxuu sheegi doonaa afar iyo tobankii oo mutafaqun calayha ahaa intaas buu macaanideeda kuu sheegi doonaa xuruufta macaanideedan haddana aad bay u badan tahay gaar ahaan ah, qeybta oo sida min iyo ba iyo ilaa iyo macaanideeda aad bay u badan tahay musanifka muxuu u sheegay markaas xaraf kasta ashhar maa curifa bihi wixii macnaha lagu qartay waxa ugu mashhuursan lagu yaqaano xuruuf kasta xaraf kasta macaani lagu yaqaanaa jiro mar qaarkeedu uu yaryahay intuu macaanidaas ka baxay yufiidu macnaa xarfin aakhar marka taas waxa weeyaan tatabuc dheer bay u baahan tahay xad oo ku dhammaanayana ma jirto runtii eh, walidaalika eh, ibnu hishaam alansaari kitaab oo min ajwadi maa kutiba fi hada albaab oo la yidhaahda muqni allabiib can kutubi alacaarib kitaabkaas min ajwadi maa kutiba xuruufta keligeed yuu ku gaar yeelay marka eh, markuu xaraf kasta intuu macaani u sheegay iyo khilaafaadka maa beyna aljumhuur wa bayna man farada bibacdi اlxuruufi bimacaani waxa weyaan wax la koobi kara ma aha marka waxa weyaan intuu musanifka sheegay iyo intii mashhuurka oon laga maarmayn un baan ku dari doonaa insha allahu tacaala markaasuu wuxuu iri bacid wabayin wاbtadi fi lamkina bimin waqad taأtii libadi lazmina waziida fi nafyin washibihi fajar nakirata kama libaagin min mafar intaas xarafkii oo min ayuu u sheegay wuxuu ku yidhi bacid e, qaarka yeel oo macnaha mintii tabciidiya ka yeel wa bayin bayaaniya ka yeel wabtadi ku bilaabo bimin lafdigii min ay fi amkinati amkinadii ku bilaabo waqad taatii inay timaadana waa la arkaa libadi asminati asminadii bilowgeeda wasiida minti waa la ziyaadiyey fii nafyin iyo wa shibihi nafyi iyo wixii shabaha fajara nakiratan buu jaray nakiro kamaa libaaqin min mafarin waa mithaalkeeda maa libaaqin mid gardarsaday malaha min mafarin carar malaha marka fiiri mubtadihiyaa lagu ziyaadiyey maadi waa naafiya libaaqin jaaru majruur khabar muqadam min mafarin mafarun mubtada muahar saas waay marka fiiri hadda meeqa u sheegay minti tabciidiya inay tahay bayaaniga inay tahay inay libadi amkina u timaado saddex badi asmina in u timaada dhacigta afar wasiida fii nafyin wa shibihi markaasuu shan macaani buu u sheegay shantaas macaani waxa weeyaan min maan min ashhari lmacaani waxaa imaan doonto isagoo dhexdaas joogo hadana w min wabaaun yufimaani badela hadana bedelna inay faa'iday doonto todoba e, lix macno wa markaasuu ku yiri bacid bimin ay u wada taalo kulligeed waxaa weeyaan waa afcaal oo waxay ku wada doodaysaa tanaasuc waay bacid wabayin wabtadi biman bimin intaasay ku wada doodayan bacid bimin wabayin bimin wabtadi fi lamkinati bimin intaasoo dhan waay marka maadaama wabtadi bimin a lagu camal siiyey kuwa horene maadaamay u baahan yihiin fi hayru lmarfuuc ay u baahan yihin lianna faacilkoodu waa wadaan bacid anta wabayin anta a ku dhex jirta marka manti mafcuul bay noqotay mafcuul mar hadday noqoto kan hore waa laga xadfa hadduusan asalkiisa khabre ka soo jeedin tanaasuciisan kusoo dhaafay marka bacid ayuu ku yidhi yani bacid bimin min tabciid ku sameey wabayin ku cadeeyoo bayaaniya ka dhig bimin wاbtadi fi اlamkinati waxaad ku bilaabataa bimin waqad taatii inay timaadaa la arkaa libadi اasmina inay amaakin lagu bilowdo khilaaf kama jooga itifaaq wa laakiin in zaman lagu bilaabo karo khilaafaa ka joogo wasiida minti waa la ziyaadiye fii nafyina lagu ziyaadiye iyo washibihi nafyigi wixii lamid e ah, fajara nakiratan nakira buu jaray hadii oo fii siyaaqi nafyi haday dhacdo nakira fii siyaaqi nafyi ama haday dhacdo fii siyaaqi nahyi iyo istifhaam oo dhan hadday dhexdooda dhacdo waxa weeyaan yajibu an takuna zaa'ida ima cala alfaacili aw cala almafcuuli aw cala almubtada amhiladeed waan kuu sheegi doonaa musanifka miduu kuu sheego kamaa libaagin min mafar baagin libaagin baagiyin qaadin ou labaab yahay isim manquus a waa jaradiisa cala alyaai almaxduufa liiltiqaai saakinayn min mafarin mafarun ay ahayd asalkeedi marka ziida markuu ku leeyahay ziyaadada lafdigay ku tahay laakiin macaani ahaan ziyaado kuma ah oo waxa weeyaan waxay waxay faa'iideyneysaa tawkiid sida noo imaa doonta amhiladeedi marka amhiladeedii aan wax ka bilowna waxa weeyaan minti markii ay tabciidiyo faa'iideyneysa tabciidi waa niswa min ashhari macaaniha waxaad leedahay akhadtu min adaraahimi daraahimta aan qaar ka soo qaatay min tiyaakeanayso wa qaala allahu tacaala wa min annaasi man yaquulu aamanaa billaahi wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah haddii ayna minku jur laheed wanaasu dadkii waxay leeyihiin aan la dhihi lahay marka naaskaas min maadaama ay gashay waxa weeyaan eh, istadaftu min annaasi haddaad tiraahda dadkii qaaraan kamarti qaaday saas ay noqonaysaa w minhum man yaquulu aamanaa biاllaahi ayb waxaa lamid ah baa laleeyahay iyadoo bayaan اljinsi faa'idaysay bayaan اljinsi markii bayaan اljinsi ay faa'iideynayso waxay u badan tahay bacdamaa bacda mahmaa iyo wamaa gadaasheeda inay dhacdo oo waxa weeyaan mahmaa taأtinaa bihi min aayatin mahmaa taأtinaa bihi waxaad noola timaado min aayatin ah saasaa loo laqbayna markii bayaaniya tahay maa nansakh min aayatin aw nunsihaa naأti bikhayri minhaa maa nansakh min aayatin aayad ma aanan nasakhin marka mintaas waxa weeyaan bayaaniyo marka bacdamaa iyo bacda mahmaa ay u badan tahay waqad taqacu fii gayrihimaa waxaa kamid eh, maa yaftaxi illaahu ilaahay wuxuu furo min raxmatin ah ayaa laleeyahy maa yaftax illaahu min raxmatin sidaas oo kale min asaawira min dahabin min dahabin ah alaleeyahy fاjtanibuu الrijsa min alawthaani fاjtanibuu ka fogaada arijsa qurunka ou min alawthaani ah sidaas waay iyadoo bayaaniya faa'idaystay wa mithaaluhaa libtidaaءi اlgaaya fi اlamkina makaan markii laga tegayani waa loo waa lagu bilowdaa hada bitifaaq waay wa minhu qowluhu tacaala subxaana aladii asraa bcabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsaa subxaana aladii asraa ilaahaygii dheelmiyaabaa nasahan bicabdihi leylan dheelmiya min almasjid alxaraami laga bilaabo marka fiiri minti waxay tusay libad'i amkina makaan waxaa leedahay kharajtu min beyti fi saacati araabicati casran min beyti minti waa waxaa weyaan wa waa libadi اlazmina walidaalika ilaah baa la geli waa imaa doontaas wa mithaaluhaa liibtidaa'i algaaya waa tan laysku muransan yahay dad baa waxay leeyihiin min ma timaado liibtidaa'i azamaan liibtidaa'i algaaya fi zamaan ma timaado laakiin qowlka raajixa waa timaada liqowli اllahi tacaala lamasjidu usisa cala ataqwa min awali yowmi axaqu an taquuma fiih fiih rijaalu yuxibuuna an yatataharuu lamasjidun masjid usisa la aasaasay cala taqwa lagu aasaasay min awali yowmin laga soo bilaabo yaa axaqu min awali yowmin usisa waa yaa axaqu an taquuma fiih inaad ku dukatad ku dhex istaagtid saa ka fiican baa lihi oo ka mutaysan masjid diraar iyo masjid الnabiy sal اllau alيه wasalam laisma barbardhigi karo marka ulajeedada min awali yowmin laga soo bilaabay yowmkii waa darfu zamaan oo markaasa min awali yowmin minti waxay gashay markaa liibtidaaءi اlgaaya fi الzamaan waxaa lamid eh idaa nuudiya lisalaati min ywmi اljumucati idaa nuudiya lisalaati haddii loo loo naadiyo min ywmi اljumucati laga bilaabo marka saasay noqonaysaa dad badanaa ayaa ku inkaran oo dhahaya mintii zamaan ma imaanayso waxaa kamid a qowl nabiy sal allau alay wasalam ninkii markuu uu weydiiyey nabiga uu yiri ilaahay rasuulkiisow waxawaay mayawaashidii way halaagsantahay gaajo badanna waxaa nugu dhacdee udcu llaha lana yumtirunaa ama yugiithunaa markaasuu markii ilaahay nabigiisu ilaahay baryay roobkii uu la helay ninkii wuxuu iri famutirnaa min aljumcati ila ljumca raawi wa fiiri min aljumca ila ljumca libtidaai lhaayada iyadoo ah marka wa min aqwaali shucaraa waxaa ka mid i ah, tukhuyirna min asmaani yowmi xaliimatin ila alyowmi qad juribna kula tajaarubi qad tukhuyirna suyuuftii waa la doortay min asmaani yowmi xaliimatin maalintii arintii yowma xaliima laga soo bilaabo asmaanteeda ila alyowmi qad juribna xaal la jarabay kula tajaarubi macnaha seeftan maalinkii eh, lagu dagaal galay laga soo bilaabo yowma alxaliima la yidhaahdo ilaa maanta waxa weeyaan xumaan laguma haya buu leeyahay mintii iyadoo marka eh, tabciid iyo bayaaniya ibtidaa alibtidaa ima libtidaai الغاية في zamaan ama في المكان intaba waan soo miithaalin musanifku wasiida fii nafyin wa shibihi fajar markuu lahaa ziyaadadii waxaa weyaan waxay noqon kartaa ima an tuzaada في lmubtada'i أو في lfaacili aw fi lmafcuuli bihi intaba way timaada ayadoo faacilka lagu waxaa kamid e ma jaaanii min axadin maa jaaanii axadun ou ahaa faacilki waana yahay ilaa yowmina hada oo faacilkii wuu yahay laakiin mintaas oo zaaidada ah ayaa lagu jaray laakiin lanfi laba shay a ah u shardi markii zaaida noqonayso inay nakiro jarto iyo in nafyi ama shibigiisa lagala hormaro labadaas shardi ay leedahay musanifka labadiiba waa sheegay waziida fii nafyin washibihi fajar nakiratan shardigii labaad waa marka iyadoo e, faacilki lagu ziyaadiye waxaa kamid a ah iyadana maa yaatiihim min dikrin min araxmaani muxdathin maa yaatiihim min dikrin maa yaatiihim dikrun waay ayay asalka macno ahaan ka tahay ayib iyadoo mafcuul lagu ziyaadiyana hal tuxisu minhum min axadin hal tuxisu minhum axada waa macnihii sidaas wa axadant waa mafcuul asalkiisi iyadoo mubtada lagu ziyaadiyay hal min khaaliqin gayr اllahi hal khaaliqun gayr اllahi ay macno ahaan icraab ahaan ka tahay marka zaa'idadaas min xayثu icraabay zaa'id ku tahaye laakiin waxa weeyaan min xayثu اlmacaani iyo lafdi ahaan zaa'id maha qur-aanka gaar ahaan ku jirto zaa'id maba la dhihi kara lianna laysa fi lqur'aani xarfu zaa'id marka atansiisu cala alcumuum ay faa'ideyneysaa sideedaba markii ay jumladaas ay gashay ecraabta aysan wax kulahaanin laakiin cumuum ay faa'iideyna ama ama alta'kiid cala atansiis cumuumkii in aada loo sii adkeeyo iyay faa'idaysaa baa layidhi hadda lamid ma aha hal khaaliqun ghayrullahi iyo hal min khaaliqin ghayrullahi man cindahu dooq ystaطiic an yafhama alfarqa bayna alcibaaratayn fafi qowlihi tacaala hal min khaaliqin gayr اllahi huwa الtansiis cala اlcumuum almustafaad min النkرة الdاkلة أو الواقعة بعد الاsتفهاam التي أkiدت عليها بدخول min عليها أيضا طيب marka intaasoo dhan buu hadda musanifku u sheegay waxaa imaan doonto ayadoo badel faa'idaynayso oo hadda waa tan aan dhehaynay wa min wabaaun yufimaani badala araditum bilxayaati اdunyaa min alaakhira aradiitum maad ku raali noqoteen bilxayaati dunya min alaakhirati badala alaakhira mintii bimacnaa badelay timi tacliilna way faa'iidaysaa oo min macaani min ay ka mid tahay ka qowlihi tacaala mimaa khaiaatihim ugriquu mima khatii'aatihim bmacnaa min ajli khatiatihim mintii waxay faa'idaysay bimacnaa key oo kale siday ay faa'iideynaysa ayib marka almuhim intaas waxa weeyaan min macaanii min ay kamid tahay markaasuu musanifku wuxuu leeyahy lilintihaa xataa walaamun wa ilaa wa min wabaaun yufimaani badala xataa iyo walaamun iyo wailaa lilintihaa ayay u sugnaadeen xataa walaamu bimacna laam waay waa xuruuftii jarta waay xataa iyo walaamun wa ilaa lilintihaa bay u sugnaadeenoo wixii meeshii ku dhammaanayo yaa loo sheegayaa wa min wabaaune yufiimaani waxay fahmsiiyaan badalan bimacnaa yufiidaani badalan marka haddana xuruuftii saddex buu isku qabtay musanifka xataa iyo laam iyo ilaa saddexdaas waxaa weya lilintihaa intihaai alghaaya sidii mintii meeshii waa lagu dhamaystay la yidhi bay kuu sheegaya haddana intihaagoodii ayib marka waxaa laleeyahay mathalan waxaa ugu asalsan xuruufta waxa oo intihaa faa ilaaba ugu asalsan falidaalika tajuru alaakhira wagayrahu aakhirkana waa gashaa keyrkiisana waxaad leeay sirtu lbaarixa ilaa aakhiri leyli ilaadii aakhiray gasha macnaha waxaa weeyaan dheelmadkaadi wuxuu ku dhammaaday intihaa waay wuxuu meeshii ku dhammaaday yaad leedahay ma qara'tu lkitaaba ilaa aakhirihi haddaad tirahda meesha ugu dambeeyaan gaarsi aw ilaa nisfihi way jari kartaa bikhilaaf xataa xataa waxay jirtaa baa laleeyahay maa kaana aakhiran aw mutasila biاlaakhiri ka qowlihi tacaala salaamu hiya xataa maطlaci اlfajr salaamun hiya yani hiya salaamun w habeenkaas oo leylat اlqadri nabadgelyo waa xataa maطlaci اlfajri fajarka intuu ka dhasho macnaha aayadda waxay tusinaysaa leylat اlqadri way daa'imaysaa ilaa maطlaci اlfajri yani barwaaqadeeda iyo khayrkeeda wuu daa'imaya ilaa maطlac اlfajr ayib laakiin xataa lama yihahda nisf laguma jaro oo sirtu lbaari xataa nisf اleyl bikhilaafi ilaa oo ilaa nisf اleyl waa la dhihi karaa ayib xarafka saddexaad waxa weeyaan laam laam lilintihaa in loo isticmaalo waa imaan doontaa laam macaanideeda mulki iyo wixii lamid ahay laamta leedahay laakiin midaa munaasiba ahaan maca ixdaa macaaniiha oo ah inay faa'iideynayso bimacna alghaaya waana yar tahay baa layidhi ka qowlihi tacaala kulun mid kasta yajrii wuu soconaa liajalin ay ilaa ajalin musaman ajal la yaqaan madal la yaqaan marka hadda waxa weyaan waxaa meeshan laamti loogu sheegay limunaasabati ifaadatiha alintihaa marka macaanideeda rasmigana uu ku imaan doonaa markaasuu wa min wabaaun yufimaani badelaa buu yihi haddane bimacnaa min ibaa waxaa loo isticmaalaa bimacna albadel waxaa kamida ah sidaan hore soo sheegnay mintii aradiitu min xayaati اdunya min alaakhira wa qowlihi tacaala walow nashaau lajacalnaa minkum malaa'ikatan fi lardi yakhlufuun walow nashaau haddaan doono lajacalnaa minkum ay badalakum waxaan ka dhigi lahayn malaa'ikatan fi lardi malaa'igtoo fi lardi yakhlufuuna idinka khaliif noqonayso badalakum ayib wa qowli shaaciri baa kamid aho wuxuu iri jaariyatu lam taأkul muraqaqa walam taduq min albuquuli اlfustaqa jaariyatun hiyo jaariya w lam taakil muraqaqa wax la jilciyo o dhan aan cunin walam taduq aan dhadhaminin min albuquuli macnaa khadarawaadka eh, badel albuquuli alfustuqa maba dhadhaminin ou leeyahy marka min albuquuli bimacna albadel wa waxaa kamida ah qowl shaaciri falayta lii bihim qowma idaa rakibuu shanu ligaarata fursaana warukbaana falayta lii bihim qowma hadaan falayta lii bihim shallaytadaydee bihim ay bibadalihim qowman haddaan kulahaa lahay buuri bacdi waay markaan oo bimacna albedel loo isticmaalo waana yar tahay bacda macaanideeda bilbastacin wacaddi cawd alsiqiyaa imaan doonto inta wuxuu u keenay limunaasaba min axadi almacaani alatii yustafaadu minha albaa markaasuu yihi falayta lii bihim ay badalahum qowman maxaan u lahaan waay idaa rakibuu hadday fuulaan fardihi shanu ligaarata weerarka kiciyaan fursaanan xaal ay yihiin kuwa saaran iyo ayagoo macnaha iyo wa rukbaanan marka intaas waxa weeyaan eh, xuruuf ou macaanideedii oo rasmiga uusan gaarin buu isku keekeenay meeshaas markaasuu yihi wlaamu lilmulki washibhihi wfي tacdiyati ayضa watacliili qufi waziida wdarfiya tstabin biba wfii waqad yubayinaani sababa marka laamtii uu ku laabta fiiri axadu macaaniiha baa lasoo sheegay oo anaha qad tustakhdamu macnaa badel intii kale waa kana macaanideeda rasmiga wlaamu lilmulki laamti mulki bay leedahay walilaahi ma fi الsamaawaati wma fi اlardi ilaahay wuxuu leeyahay samaawaadka iyo ardada wixii ku dhex sugan wa shibihihi mulkii wixii lamida ikhtisaasa la yidhaahda ikhtisaas waa shibhu mulki waay oo waxaad leedahay aljullu ama allijaamu lilfaras lijaamka kan afka la gelinayo faraska iskale marka faras wax malahaan kare laakiin asigaa gooni loogu isticmaala khaas uu ku yahay wlaamu lilmulki wa shibihi wa fii tacdiyatin wa qufiya waa la raacsiye laamtii fii tacdiyatin aydan ku noqona iyo wa tacliilin wuxuu leeyahay laamti waxaa loo isticmaalaa annahu yucadaha biha alficl ficilkaa lagu gudbiyaa sababtana waxaa laleeyahay laamta markii ficilka lagu gudbinayo waxaa weeyaan markuu ficilkii sida asalka u badan yahay taqwiyat اlcaamili ima likownihi farcan fi اlcamali aw musadiqa lima macahum facaalu lima yuriidu asmaau اlfaaciliin waay iyo mubaalaga sifatu lmubaalaga waa asmaa lfaaciliin ay qeyb ka tahay waxa weeyaan shaygaa hadda musadiqan iyo facaal asmaa waa inay camal fasha asalkeeda ma ah walidaalika todobo isim tacmalu camala alficli marka kuwii ayaga ahay waxaa laleeyahay maadaama ana hadihi alasmaa laysat aslan fi lcamali fakownuha tatacaddaa binafsiha ila lmafcuul nooc min adacfiya ku jiro laamtaa lagu qawiyeynaa marka waxaa leeyahy musadiqan xaal uu yahay limaa waa la dhihi kari lahay fi gayri lqur'aan musadiqan maa macahu facaalu maa yuriid waa la dhihi lahay laakiin laam tastaqwiya lagu sameeyey ficilka isimkaas likownihi isman yaqsuru can lcamali yaqsuru can alficli fi lcamali uu ka gaaban yahay sidaasaa loo yidhaahda ayb marka waxa weeyaan tacdiya loo isticmaalaa markii laamti tacdiya loo isticmaala waxaa kamid i wahabtu lizaydin wahabtu zaydan maalan iyo wahabtu lizaydin maalin way kala qurxan yihiin haddaad fiirisid laamtaas marka ficilkan oo nooc min adacfi ku jira yaa mafcuulkiisii labaad yaa laam loo hore laam loogu gudbi waxaa kamid a baa uu leeyahay shaarixa qowl اllahi tacaala fahab lii min ladunka waliya yarithunii wayarihu min ali yacquuba wajcalhu rabi radiya fahab lii fiiri fahabnii waa banaanaan lahayd fii gayri lqur'aanan ujeeda marka ficilkaas hadda habta ah asagoo yatacadaa binafsihi ilaa mafcuulihi min ziyaadati taqwiyati lahu yaa laam loo geliyay in kuntum liru'yaa tacburuun oo kale yaa ka mid ayib waxaad leedahay لإكرامك liikraamika إكرامك ikraamaka waa la dhihi ayib markaasuu wuxuu iri waxaan dhihi lahaa macaanidii askikay dhexqayaacda wallaamu lilmulki wa shibihi shibigii waa soo sheegnay oo albaabu lidaar oo kaleyaa ka mid wa fii tacdiyatina waan sheegnay wa tacliilin wa qufiya fii tacliil haddana tacliil waxay yidhaahdeen jitu liikraamika fiiri jitu liikraamika hadda waxay noqotay laamtaas laamu tacliil wa aydan way ku badan tahay wa ka qowli shaaciri wa inii latacruunii lidikraaki hizatun wa inii latacruunii waxaa igu lidikraaki liajli dikraaki adiga inaan ku xasuusto saasaa laleeyahay dayib laamtii waxa weeyaan sidaasuu musanifku wuxuu iri haddane tacliilkii waa wasiida laamti waa la ziyaadiyey laamti marka qaarkeed taatii zaa'idatan fii madkhuuliha isimka ama ficilka la geliyay zaaiday ku noqotaa waxaa lagu miithaaliyay haddaad tidhaahdid darabtu lizaydin darabtu lizaydin yani haddii hadda man macnaheeda lagu baaqiyeeli lahay in laam tacliil ay tahay darabtu lizaydin zayd daraadiisaan wax u garaacay ee zaydan garaacay haddii tirahdo laamti ziyaado waay waxaa lagu fasiray in kuntum liruya tacburuun dadaa saas ku fasireen laakiin waxaa laleeyahay in kuntum liru'ya tacburuun liru'ya laamta ku jirto laam zaa'ida ma aha laakin litacdiya waay صaxiix ana alficla tacburuun yatacadaa binafsi ilى اlmafcuul lakin lama taqadama calayhi اlmacmuul xasala lahu aw xasala lahu bacd الضacfi faquwiya dalika ضacfi biidkhaali laami calى mafcuulihi oo asalkii haddii la dhihi lahay tacburuuna ru'ya waa waadix weeyaan waa u gudbi lahay laakiin waad ogtahay oo ficilka haddii caamilka macmuulkiisa laga hormariyo siduu awood ugu leeyahay markuu kadib maro uma malaha markuu ka hormaro walidaalika afcaal badan oo mafcuulkeeda nasbinsanayso markuu kadib maro markuu ka hormarana aan la ogolayn amaba aan nasbi karin karinaa jirto ayib almuhim waxaa weya in inay zaa'ida ay noqoto waxa weeyaan limujaradi taakiid bay markaa faa'iideyneysaa marka laba macnaa lagu faa'iideeyaa inay limujaradi taakiid tahay iyo litaqwiyat alcaamil inay tahay labadaas yaa midkood lagu ziyaadiyaa marka taqwiyat alcaamilkaas inuu caamilkii dib maro ou macmuulkii hor maro way ku timaadaan sidii in kuntum liruyaa tacburuun liladiina hum lirabbihim yarhabuun fiiri yarhabuun lirabbihim ay ahayd marka almuhim inay zaaida faaideysa hadda wax oo la taabo karo looma hayo ilaa inay taqwiye ay tahay unbay ku badan tahay oo kulu maa qiila inaha zaaida yumkin an yujcala anaha litaqwiya marka lizaydin darabtu hadda mithaal adiga iskala timid waayo laakin laa tahbutu biha alqawaacid ayib markaasuu musanifku waxau iri eh, maxaan ku iraahdaa allahuma sali calaa muxamed wاharfiya eh, tstabin bba w fi wqad yubayinaani sababa waziida laamtu waa la ziyaadiyey wاharfiyata wastabin waxaad ku cadaysataa biba iyo wa fi adharfiyata ba oo hadda noo imaan doontousan macaanideeda dhex gelin you soo hormari axadu macaaniiha fiiriya iyo fi ou hadda macaani badan u sheegin musanifka markaasuu wuxuu ku yidhi wastabin ku caddayso bibaa iyo wafii adarfiyata bimacnaa baa wafii yufiidaani dharfiya waqad yubayinaani sababa inay sabab caddeeyaanna waa dhici karta fiiri fii iyo baa laba macaani bay wadaagsadaan mid kastaba darfiyana way faa'iideysaa sababiyana way faa'iideysaa marka baadi way ku imaan doontaa laakiin an hordhac waa liajli munaasaba likownihaa shaarakat maca xarfin aakhar fi lmacna ayaa loo soo hormariyay laakiin baada way imaan doontaa macaanideeda badan wa iyadaa ugu macaani badan baa la yidhahdaa markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay wastabin bibaa wafii baa iyo fii waxaad ku cadaysataa adharfiya bimacnaa waxay kuu faa'iideynaya dharfiya waqad yubayinaani sababa sabab inay cadeeyaanna waa dhici kartaa marka fiiri baadi oo dharfiya faa'iideysay qowluhu tacaala buu ku mihaaliye wa inakum latamuruuna calayhim musbixiina wa bileyli wa inakum latamuruuna waad marayseen calayhim ayaga dushooda musbixiina xaal aatiin kuwii subaxaysanayo wa bileyli wa fi leylina waad marayseen badiyo bimacnaa fi loo isticmaalay liannahu wa bileyli haddii la dhihi lahay habeenkii in in la dul maray noqon lahay sidii dadki hadda waxaad leedahay marartu eh, bizaydin haddaad tiraahda zayd baan soo dul maray macnaha waa soo agmaray habeen lama agmaray asiga waa la dhex socdaa keli a marka fi bay sidaa u faaideysa waxaa kamid ah haddana baadi marka bimacnaa fi iyadoo faaideysa bimacna sababiya iyadoo faa'idaysana waxaa kamid ah qowl اllahi tacaala fabidulmi min aladiina haaduu xaramna calayhim طayibaati uxilat lahum wbisadihim can sabiili اllahi kathiira fabidulmin fabisababi dulmin dulmi ay galeen awgeed dulmigoo min aladiina haaduu kuwa yahuudda ah ka yimid xaramnaa calayhim waan ka xarimnay ayibaatin aan kaga xarimnay dulmi ay sameeyeen waxaa ilaahay ku ciqaabay waxyaalo ayibaad in laga xarimay ayibaadka uxidla lahum macnaa hori loogu xalilay wa bisadihim sadihim reebitaankooda can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa oo xaqa ay hor istaageen yaa ilaahay wuxuu ku ciqaabay wax badan oo ayibaadka in laga xarimay marka wa bisadihim bidulmin bacdaas sababiyay faa'iidaysa ayib fiidi musanifka hadda ma xasuusta meel kale uu ku sheegay oo fiidii markaa laba macno bas buu u sheegay ini bimacnaa oo dharfiya ay faa'iideyso inay sababiya faa'iideyso waxaan ahayn maba u sheeginba fiida markaasuu mithaalkeeda fiidi oo dharfiya faa'iideysay waxa weeyaan way ku badan tahay macaanida ay leedahay waa darafka iyadoo oo faa'iideysa oo macnaha waxa weeyaan eh, dakhaltu fi lmasjidi ictakaftu fiihi jalastu fi lgurfati waxaa weeyaan fiida dharfiya inay faa'iideysa hiya alaslu fiiha xuruufta kale waxay ku tahay macnaha way ku yar tahay laakiin fiida dharfiyay leedahay sababiya inay faa'iideysane waxaa weeyaan waa yar tahay baa layidhi waxaa lagu mithaali qowl الnabiy salى اllahu عalيه wasalam dakhalat imra'at الnaara fi hiratin xabasathaa yuu nabig yiri dakhalat imra'atunaa gashay annaara fii hiratin ay bisababi hiratin marka fiidii bimacnaa baa loo isticmaalay xabasataa ay xabistay falaa hiya aطcamathaa gardarada balfiiri ma ayna quudinin markii guriga ku xertay walaa hiya tarakata kama ayna tegin taakuluhaa iska cuntee min khashaashi اlardi labadiiba ma ayna samaynin yani khashaashtaas hawaamteeda iyo xasharaadkaa loo jeeda ayb marka min macaani fii waxaa kamid eh alisticlaa musanifka ma sheegin fiidi waxay faaiday hadda laba macno u sheegay macnihii asalka ay ku leedahay oo ah darfiya ay ku leedahay fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara smuhu fii buyuutin taas asalkeedii waa laakiin eh, sababiyana waa laguu sheegay isticlaayaa kamida macaanida ay faaideyso oo waxaa lagu miithaaliyey qowlullaahi tacaala xikaayatan ah, fii qisati eh, fircawn uu qowmkiisa ku handaday fircawn lausalibanakum fii juduuci nakli buu iri lausalibanakum fii juduuci nakli fiidaas lausalibanakum waan idiin waraya fii juduuci nakli ay calaa juduuci nakli wuxuu iri markaan idiin idiin daldalo markaasaan timirti maxaan ku iraahda hoosteedii macnaha waxaa weyaan salki salki waa juduuc dheh timirti salkeeda intaan idin duldul saaraa buuri macnaha mubaalagatan fi tacdiib waxay keentaa halayidhi ayadani muqaayasa oo waxaa weeyaan ibnu hishaam wuxuu ku miithaaliyey qowl اllahi tacaala famaa mataacu اlxayaati اdunya fi اlaakhirati ila qaliil famaa mataacu اlxayaati اdunyaa addunyada mataacdeeda maxay tahay ma aha famaa mataacu اlxayaati اdunyaa ma aha fi اlaakhirati yani bimuqaayasati اlaakhira ma aha ilaa qaliil mooye wax yar mooye marka fiidaas muqaayasa macaani la yaqaana ma ah ayib waxay yidhaahdeen fiidi waxaa loo isticmaalaa bimacna alba marka waxaa kamid a buuri yasbiruuna fi طacni اlabaahiri aw fi طacni suyuuf iska dhe yasbiruuna fi yasbiruuna ilan ba'da ficilka sabra ba ku gudba yasbiruuna biطacni asuyuuf calaa kuli xaal fiidii laba macaani oo waadixa mid oo darfiya a iyo mid oo sababiya a iyo isticlaa iyo calىa maa dakarahu ibnu hishaam almuqaayasa wa bimacna alba shan macaani bay leedahay markaasuu musanifku wuxuu iri bilbastacin wacadi cawid alsiqi wa mithla macwic wa min wacan bihantiqi ayib markaa wuxuu kuu galay inuu kaga hadlo ba'di bilbastacin wacadi cawid alsiqi wa mac wa wacan bihantiqi wuxuu leeyahay wastacin kaalmayso bilbaa baadi kaalmayso wa caddi ku gudbi bilbaa wa cawid yani macna alciwad faa'iday bilbaa alsiq yani isku dhaji bilbaa wantiq ku dhawaaq bihaa ba'di mithla mac xaal ay tahay wa min iyo wacan marka fiiri da-di waxay faa-idaysaa alisticaana iyo tacdiya iyo tacwiid iyo ilsaaq afar afar macna markay faa-idaysa haddana waxay faa-idaysaa macnaa maca iyo macnaa min iyo macnaa can todoba macnoba u sheegay hal beydow badi todoba macno ugu sheegay marka waxa weeyaan istacin bilba badi kaalmayso wacadi gudbi oo bilbaa ku gudbi cawid badi bimacnaa ciwad ka dhigo oo bedel ka dhigo alsiq bilbaa badi macnaha eh, eh, isku dhaji macnaha wixii agmaraysa wantiq ku dhawaaq bihaa bilbaai mithla mac xaal ay tahay iyo wa min mithla min xaal ay macnaheedii tahay iyo wacan xuruuftaas macaanidoodana waa loo isticmaalaa buu leeyahay marka fiiri hadda bacdi waxa u soo hormartay inay darfiyana faa'iidayso oo eh, aan ku soo sheegnay qabla qaliil sababiyana inay faa'iideysana waa soo sheegnay intaasoo dhan hadda waan soo dhaafnay oo iyadoo bimacnaa darfiya faa'iidaynaysa wa billeyli waataan fi soo lahayn iyadoo sababiye faa'iideynaysane fa bidulmin labadaas waa laba macaaniyaa soo tegay toddoba intuu u sheegay iyo laba sagaal macno bay leedahay buu leeyay musanifka ayib marka ka bilow bal iyado oo eh, maxaan ku iraahdaa iyadoo eh, isticaana loo samaynaya katabtu bilqalami katabtu waan qoray bilqalami yacni mustaciinan bilqalami badaas oo qalamka gashay waxaa wey min ashhari macaani lba alisticaana w waxaa liannahu keligaa hadaadan qalin hay lahayn wax ma qor lahayn imise qofoo maanta iska fadhiso qalin la-aan <clears throat> qalin ma haysta ku dheyso wa qadactu bisikiini ama dabaxtu bisikiin sikiinan wax ku gowracay baad leedahay hadayna iyada ahayn waxmadan ma karan lahayn sabab waay ayib isticaano waay طيب tacdiya loo isticmaalaa oo dahabtu بزيد aada leedahay dahabtu bizaydin aan la tagay dahabtu zaydan fiiri waa ficilkaas dahaba laazim wa ah. xataa yatacadaa ilaa mafcuulihi ba buu u baahday badi marka waxay u samaysay annahaa caddat alficla calayha ila almafcuuli mafcuulkay u gudbisay dahaba allaahu binuurihim ilaahay nuurkooduu la tagay tacwiid tacwiidna waa lagu sameeyaa oo waxaad le ishtaraytu lfarasa bialfi dirhamin marka fiiri faraskii waxaan dhaafsaday waay waxaan bedelkiisa bixiyoon ciwadkii aan bixiy waxaa weeyaan eh, alfa dirhamin marka bialfi dirhamin badaasa ba tacwiid ah waxaa laga mid dhiga alyidhi qowluhu tacaala ulaaika aladiina ishtarau alxayaata اdunya biاlaakhira famaa mataacu alxayaati اdunya fi اlaakhirati ilaa mataac ulaaika aladiina ishtarw ulaaika kuwaas aladiina kuwii weyaan ishtarau alxayaata adunyaa gateen bilaakhirati aakhiradii ay bixiyeen lacag ahaanay iska tuureen adduunyadii ay soo qaateen macnaha waxay daliil u tahay khasaare inay ku jiraan wixii ay aakhira ku heli lahaayeen oo dhamo khayrkii iyo alla taqwidiis ay tuureen markaasaa waxay ka doorbideen adduunyada inay qaataan taas weeyaan ilsaaq bay faa'iidaysaa oo waxaa laleeyahay marartu bizaydin waa macaanida ay aada loogu yaqaan markii ficilkaas ay garta ilsaaq marartu bizaydin yani hadda anaga waxaan idhahdaa marartu bizaydinaan soo maray yani waxa weeyaan qariiban minhu kaanahu markaad maraysa adigoo kusoo rugatay oo kale ilsaaq saas waa marartu calىa zaydinna waa la yidhaahdo xaraf bedelkeeda waa galaysa ayib intaas waa macaanidii <clears throat> mashhuurka ahayd waxay faa'iideysaa leeri bimacnaa maca bictu da bictu daara biathaathihaa yani bictu daara biathaathiha macnaheeda maca athaathihaa w bimacnaa maca iyadoo faa'iideysa ay lamid tahay ayib waxaa lamid ah baa liri hadda beydkii hore aanu soo sheegnay sharibna bimaai lbaxri huma tarafacat fiiri sharibna bimaai lbaxri sharibna min maai lbaxri ama e, maxaa tiraahdaa bimacnaa min sharibna bimaai lbaxri ay min maai lbaxri iyadoo bimacnaa min faa'iideysay waay wa bimacnaa canna way faa'iideysaa oo ka qowli illaahi tacaala سأل saa'ilun bicadaabin واقع sa'ala saa'ilun baa weydiiyey bicadaabin can cadaabin oo weydiiyey waa naxwiyiinta waa la ysku haystaa ficilka haddii uu yimaado oo xaraf macaanidiisi aan lagu aqin u yimaado laba macnay noqonaysaa in xarafkii macno xaraf kale in la siiyo sida hadda bicadaabin bimacnaa can aanu siinayno ama ficilkii an yudamana alficlu bimacnaa ficlin aakhar yatacadaa bilba labadaasaa laysku haystaa hal hal xarfu kharaja min macnaahu ilaa macnaa xarfin aakhar mase waxa weeyaan ana alficla aladii qablahu huwa dumina macnaa ficlin aakhar yatacadaa bilba oo kale labadaasaa khilaafkooda uu ku jira ayib waxaa laleeyahay min macaani lbaa waxaa kamid uusan musanifkii sheegin tacwiid mase tacwiid waa soo sheegnay nacam tacwiid waa soo sheegnay bictuka hada bi hada ama ishtaraytu waa soo sheegnay waxaa la yidhaahdaa waxay faaideysaa almujaawaza mujaawaza iyo ilsaaqi waa isku macno marartu bizaydin haddaa tiraahde bimacnaa marartu mujaawizan zaydan ay macno tahay in ilsaaq laga cabiro iyo mujaawazo in laga cabiro mujaawazada fiican marka macaanidaas waqis calayha hayruhaa waqis calayha hayrahaa ayib calaa listiclaa wa macnaa fi wacan lican tajaawuzan canaa man qad fatan calaa lafdiga calaada oo min xuruufi ljarya ah lilisticlaa buu leeyahay macna ugu yaqaano waay wa macnaa fiina waa ku yimaadaa fii macnaheedana waa ku yimaadaa iyo wa can wa macnaa canna waa ku yimaadaa wacanaa wuxuu ula qastay licanne tajaawusan ama wa canaa wuu ula qastay man qad fatana ninkii caqliyaystay lican wuxuu ula qastay tajaawusan in wax loogaga gudbo waqad tajii inay timaadaa la arkaa ee canti mawdica bacdin wacalaa calaa iyo bacdin macnaheeda inay timaadana waa la arkaa kamaa can lafdigaas canba qad jucila sida loo yeelay calaa mawdici kamaa calaa lafdiga calaaba jucila sida qad jucila loo yeelay mawdica can xuruuf buu isku dhex yaaciyay musanif wuxuu ri calaa lafdiga calaa lilisticlaa isticlaa sarayn yuu faa'ideeya wa macnaa fi wa canna waa faaideysaa intaas canaa iska leh tustacmalu canaa lilisticlaa kathiira oo tan macnaha lagu yaqaano waa zaydun cala asadxi aطayru eh, cala ashajar eh, fulan cala albeyt aw cala asariir aw cala aطariiq wixii calaada waa loo isticmaalaa isticlaa waay wixii way ka sareeya macnaha korkooday waay macaanideeda kale waxaa ka mid ah laleeyahay bimacnaa fiina waa loo isticmaalaa bimacnaa fi oo waxaa layidhi minhu qowluhu tacaala wadakhala almadiinata calaa xiini gaflati min ahliha wadakhala almadiinata buu galay calaa xiin bimacnaa fi xiini gaflati min ahliha liannahu xiinkii waxaa weyaan waa darfu zamaan bimacnaa ah, isticlaam u imaan karto zamankii zamankiian ka koreeya lama dhihi karo laakiin zamankaas dhexdiisa iyou yimid waay ay fii xiini gaflatin ayib waxaa leeyahay haddana labadaas macno waa waatiu yiri calaa lilisticlaa wa macnaa fi labadaas wa can macnaa canna way ku timaadaa oo loola jeeda mujaawaza waxaad leedahay ramaytu sahma can ilqawsi ramaytu sahmaan gamay can ilqawsi baan ka gamay oo macnaha meeshaasuu ka baxay waay yaa la leeyahay wa bimacnaa bacdana way ku timaadaa ayib calaa lilisticlaa wa macnaa fii wacan sidaa weeyaan markaasuu iri wa bimacnaa bacdi taas waxaa weeyaan wax kale bay ku imaan lahayd oo hadda waa soo hormari markaasuu iri latarkabuna طabqا can طabqin waa mithaalkaas wuu soo horeeya uu shaarixa keena hadirta ayib waxaa laleeyahay min macaani calaa waxaa kamid eh almusaaxaba wa ina rabaka laduu makfirati linnaasi calaa dulmihim ay maca dulmihim waa fiiri bimacnaa maca ayadoo faa'iidaysay waay calaa lilisticlaa wa macnaa fi wacan bican tajaawusan canaa man qad fatan ayb calaa lafdigaas calaa lilisticlaa buu leeyahay macnihiisi yuu u sugnaaday wa macnaa fii buu u sugnaaday wacan bican tajaawusan wacanaa wuxuu ula qasday man qad fatana ninkii wax fahmayne bican wuxuu ula lafdigaas can ah tajaawusan marka taas waxa weeyaan hadeertaan can yaa laga hadlaya ayib marka calaa kulli xaal hadda wuxuu u sheegay musanifka calaa isticlaa inay faa'iidinayso iyo darfiya inay faa'iideyneyso iyo can inay macnaha can ay faa'iideyneyso intaasu u sheegay waxaan annaga ku darnay musaaxaba inay faa'iideyneyso yaa macaanideeda ka mid ah eh. dayib waxaa lamid ah eh bimacnaa canna way faa'iideysaa oo waxaa la leeyahay idaa radiyat calaya banu qushayrin ayaa kamida idaa radiyat haday iga raali noqoto calaya bimacnaa cani banuu quraysh banuu qushayrin almuhim waxa weyaan xuruuftii macaanideedi baa iskaga dhex yaacday calaa isticlaa bay leedahay wa macnaa fiina way leedahay wa macnaa canna way leedahay waxaan u sheegnay calaadii bimacnaa canna waa loo isticmaalaa laakiin musanifka ma sheegin taas musaaxabana waa loo isticmaalaa bimacnaa maca aydoo ah oo wa ina rabbaka laduu makfirati linnaasi calaa dulmihim ay maca dulmihim shan macaani waa intaas waxa weeyaan calaa ayaa iska leh can baa marka meeshaan laga galayaa marka hadda ramaytu sahma can ilqawsi aan lahayn calaadii macaanideed aan ku dhex darnay canna weeyaan marka calaa lilisticlaa wa macnaa fii wa can intaas calaa keliyaa ku hartay can baa laga bilaabay markaasaa wa canaa wuxuu ula qasday man qad fatina ninkii wax fahmay bican wuxuu ula qasday tajaawusan ka gudbids marka canti macnadeeda meeshaa ka bilaabatay min xuruufi اljari can baa kamid e eh, can iyo calaa iyo xuruuftii ay kamid yihiin marka can waxaa macno kalaa noo bilowday wacanaa wuxuu ula qasday man qad fatina ninkii oo caqliga leh ninkii caqli yeeshtay bican wuxuu ula qastay tajaawusan yani ka gudbid tustacmalu can lmujaawaza kathiira naxwu qowlihi ramaytu sahma can ilqowsi ayib waa macnaha koobaad macnaha labaad waqad taji inay timaado waqad tajiiu can inay timaadaa dhici karta mowdica bacdin bimacnaa bacdin inay ku timaado waa dhici karta wa calaa mawdica calaana inay timaado ina canti bimacnaa calaa loo isticmaalo kamaa calaa lafdiga calaabo qad jucila sida loo yeelay mawdica can fiiri marka wuxuu ku leeyahay min macaani can waxaa ka mid ah annaha taأtii bimacnaa bacd wa taأtii bimacnaa calaa markaasuu min baabi ashayu bishayi yudkar baabkiisa wuxuu ku leeyahay sidaasoo kale yaa calaana waxaa loo isticmaala mowdica cana loo isticmaala oo xuruuftaas tabaadula ka dhaco calaadina mowdican waa loo isticmaalaa canna mowdic calaa loo isticmaala intaasan buu u jeeda hadirta markaas fiiri marka ayadoo bacdaa macnaa bacdi e waxaa weeyaan latarkabuna can abqin latarkabuna abqan can abqin can abqin taas waxaa lagala jeedaa bimacnaa bacda abqin yani marxalo waa yani tawran bacda tawrin yani maraaxil qofkii uu marayo ayib wa bimacnaa calaana waa loo isticmaalaa waxa weeye cantia waxay ku imaanaysaa bimacnaa calaa oo waxaa kamid eh laahin ibnu camika laa afdalta fi nasabi canii walaa anta dayaanii fatakzunii laahin ibnu camika macnaha wuu ilowsan yahay laa ufdilta fi xasabin yani layga kaama fadilin sharafka canii ay calaya w marka fiiri waxa weeyaan ayadoo bimacnaa calaa ku timiday walaa anta dayaanii sayidkaygana matiid fatakzunii aada i hoojisid marka waa maxay caniidiyo bimacnaa calaya ku timid ay hadda ujeedaa kamaa calaa mawdic calaa waxaa lamid ah lihi qowl llahi tacaala inkastoo shaarxa uu sheega fainamaa yabkhalu can nafsihi fainamaa yabkhalu ay almaala calaa nafsihi bay ahayd cantiyo bimacnaa calaa loo isticmaalay wa marka wacanaa wuu ula qasday man qad fatina ninkii caqliyaystay bican wuxuu ula qasday tajaawuzan macna tajaawus ay annaha tufiidu almujaawaza kow oo ramaytu sama waqad tajiiu mawdica bacdin bimacnaa bacdinna way ku timaada wa calaa wa bimacnaa calaana way ku timaada kamaa calaa lafdigii calaa hon isticlaa u soo sheegnayne qad jucila in loo sida loogu yeelay mawdica can sidii calaana macna can ay u faa'iideyn karta sidaasuu ayuu kuu jeeda oo waxaa kamid a ah baa laleeyahay qowlu shaaciri idaa radiyat calaya banuu qushayrin lacamrullaahi acjabanii ridaaha idaa radiyat hadday iga raali noqoto calaya bimacnaa cani waa calaadii oo bimacnaa can loo isticmaalay banuu qushayrin hadday iga raali noqoto lacamrullaahi baan ku dhaartee acjabani ridaaha waa nin fuli a waay ayib marka laakiin hadda fiiri xuruufta markay tabaadul ay ka dhacayso an yufiida alxarfu macnaa xarfin aakhar waa yaryahay laakiin xaraf kasta macaani lagu yaqaano oo asiga in loogu yimaado mooye asal uu ku yahay baa jirto marka kuwaas baa ugu muhiimsan calaa hadda isticlaa isticlaabaa lagu yaqaana waxaan kale oo macaanidii xuruufta kale inuu faa'iideeyo waa waxad mithaal cad aan loo haynin ilaa qowlu shaacirin oo laga yaababa xaaladiisa markuu lahay xataa ayn caadi ahayn markaasuu wuxuu ku yidhi shabih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa wazaa'ida litowkiidin warad shabih bikaafin xuruuftii waxaa wey kaafu hadana ka hadla kaafkii wax ku shabah wa biha atacliilu waqad yucnaa in loola qasdana waa dhici kartaa biha bilkaafi watacliilu tacliilkii qad yucnaa in loola qasdana waa dhici kartaa biha bilkaafi kaafta in tacliil faa'iidaysana waa dhici karta wa warada waa soo arooray zaa'idan xaal uu yahay mid oo dheeraad eh litowkiidin loo siyaadiyeyna waa dhici karta marka saddex macno buu u sheegay hadirtaa musanifka saddexdii waxa weeyaan atashbiih wahuwa almacna alasl oo haddee waxa weeyaan ka mathali اlximaari yaxmilu asfaaran kalkalbi yalhath waxaasoo dhan waa tashbiih zaydun kalbadri aw zaydun kalasad wixii la dhihi jira o dhan waa waxay ku badan tahay waa taas laisma weydiinaya udkuruuhu kamaa hadaakum mase taas waa imaan doonta ayib shabih bikaafin kaaf wax ku shabah oo bimacnaa waxaa weeyaan mushabah iyo mushabahi bihi waxa balaaqada dhan la isticmaalay u badan yihiin zaydun kalbadri haddaa tiraahdeed yacni waxa weeyaan anaka shabahta zaydan bishajaacati eh, fi lidaacati kalbadri aad ka tidhigta yacni zaydun mushaabihun lilasadi fi shajaaca zaydun mushaabihun fi lbayaadi kalbadri saasaad leedahay shabih bikaafin kaaf wax ku shabah waqad yucnaa bihaa kaafti watacliilu tacliilkii qad yucnaa in loola qasdaa dhici karto bihaa bilkaafi kuma badno in tacliil faa'idaysana waa dhici kartaa waxaa kamid ah lyidhi qowluhu tacaala wadkuruuha ilaahay xasuusta kamaa hadaakum ay lihidaayati iyaakum suu idiin hanuuni ajligeed ilaahay waxaa macnaha ilaahay ku mahade celiya oo ilaahay badan wax badan xusa adinkoo lihidaayatihi ugu mahad celinay hanuuninta iduun hanuuniye wa warada kaafki waa soo arooray zaa'idan xaaluu yahay mid ziyaada ah litowkiidin iyo uu soo aruuray waxaa laleeyahay waxaa lagu mihaali bimacnaa annahu yufiidu اtaakiid ka qowlihi tacaala laysa kamithlihi shay laysa kamithlihi kaaftaas waxaa laleeyahay min xayثu اlmacnaa تأkiiday faa'iidaysaa ziyaada ma ah laakiin min xayث الlafظi waa ziyaada laysa kamithlihi ilaahay wax lamid eh ma jiraan laysa shayءu ma jiro kamithlihi ilaahay oo kale ah laakiin kaaf haddii hadda la ictibaarsiiya waxay noqonay laysa shayun ma jira ka mithlihi ilaahay waxa lamid wax lamid e ma jiraan haddii kaafti yani mithla mithlihi kaafti haddii oo bimacna laga dhigi lahay tashbiihi ama maxaan dhihi lahaa mithliyadii laga dhigi lahay macnihi waxay imaan lahayd laysa mithla mithli shay ilaahay waxa lamid e wax lamid e ma jira ilahay wax lamid e maba jiraanbo marka macnihii waxa wa laysa milahu shay ilaahay wax lamid e eh ma jiraan macnahaasaa loo jeeda biijmaac waa macnahaas marka kaafti bimacnaa mil haddii loo faaiday laha maa sheeg marka waxaa lgu leeyahay laakiin nafyigaasay ziyaada ay macnaha towkiidinaysaa oo hal min khaaliqin hayr اllahi ilaahay wax lamid ee eh ma jiraan ay adkeynaysaa sidaas yaa laleeyahay ayb markaasaa wuxuu leeyahay waاstucmila sma wakada can wacalaa min ajli daa calayhimaa min dakhala waاstucmila kaafti waa la isticmaalay isman xaal uu yahay wakadaacan iyo wacalaana min isminimaa loo isticmaalay min ajli daa isminimadooda awgeed min lafdiga min ee dakhala calayhimaa dushooda ou galay waxaaba laga yaabaa wixii xuruufta ahay xuruufnimada inay ka baxaan yaaba dhici kartabo oy isimba isu bedelaan yani wuxuu ku leeyahy tustacmalu lkaafu bilismi yaa loo isticmaalaa sidii can iyo calaa oo xuruufa ah, isimnimaa loo isticmaalaa waxaa kugu daliila can iyo calaa ismini noqonayso min oo xaraf jaar ahaaba galayso wamaa dakhalat calayhi xarfu min xuruufi jari fahiya calaamatun calaa ana maa bacdahumaa ismun saas waay wastucmila waa la isticmaalay kaafkii isman xaal uu yahay aa loo isticmaalay wakadaa sidaasoo kale yaacan iyo calaana isimnimo loo isticmaalay min ajli daa isimnimadooda awgood yaa min lafdiga min e dakhala calayhimaa dushooda uu galay isticmaalu lkaafi bimacna alismi waa qaliil oo amhila sariixa aho hadda oo nafri ah looma hayo laakiin waxaa loo deliishtay ka qowli shaaciri atantahuuna walan yanhaa dhawi shatatin kaطacni yadhabu fiihi zaytu wاlfutulu atantahuuna ma reebmaysiin warkaan ma ka haraysiin waxaan ogahay buu iri walan yahnaa mana reeba dhawi shatatin dadka meela ku dhacdhaca badanne kaacni mithlu acni in la duro oo toorey la geliyo wax lamid ahoo kale oo reebi kara ma laha acnigoo yadhabu fiihi ou ku tagayo azaytu iyo wlfutulu qofka markii toorey la geliyo waxa weyaan waxaa meeshi waa la owdaa markaasaa la gubaa oo dhiig si lagu jooji zaydka dhiiga lagu joojina markaa meeshii duleesha wax la gelina waa shay bidaa'i awaay ah marka wuxuu leeyahy war hadalkaa ma dhaafaysin aniga waxaan ogahayne dadka waxa xumaanta ka reebo oo kale ma jira sidii in wax lagu dhuftoo kale yani xad in lagu oogo fiiri marka walan yanhaa dhawi shatatin kaطacni hadda yanhaa ficil mudaaric mansuubun bilan wa calaamatu nasbi fatxa muqadara cala f litacaduri dhawi shatatin waa mafcuulu bihi muqadam dhawi mudaaf shatatin mudaaf ileyh faacilkii aawey ka طacni mithlu طacni kaafkiyaa faacil laga dhigay oo marka faacil yanhada faacilkeedii ka طacni mithlu طacni in macnaha wax la dhexgeliyo toorey la dhexgeliyo oo kale siduu wax u reebaya wax kale oo dadkan ka reebaya ma jirin saasuu ujeeda ayib markaasuu wuxuu leeyahay taas waxa weeyaan waa kaafti oo bimacna ismi loo isticmaalay calaa iyo canna laba isimaa loo isticmaalaa naadir aw ah ayagana waa yaryihiin waxaa ka mid ah laleeyahay qowl shaaciri hadat min calayhi bacdamaa tama dimuhaa tasilu can qaydin bizayzaai majhalin waxa weeyaan hadat macnaha way ahaatay min calayhi asiga dushiisa bacda maa tama dimuhaa oonkeedi kalkeedii markuu dhammaystirmay waay marka wuxuu leeyahay kadad way ahaatay min calayhi asiga dushiisa biyihii bay dul timid waay bacda maa tama dimuhaa kalkeeda markuu dhammaystirmay macnaha shimbirkaas biyaha muddo dheer uu moogay markuu sabarkiisa dhammaaday yuu markaa ayuu biyihii dul yimide tasilu xaal ay sowdaynayso wa can qadiidin yay ka soo duushay can qaydin dheh ukunteedii oo bizayzaai majhalin meel magaciisa meel magaceedu waay ulajeedada waxa waaye gadat min calayhi bmacnaa saarat calayhi marka calaadii hadeertaan bimacnaa fowqa u isticmaalay ay saarat اطayru aw اlqaطع calaa cala almaai ou rabaa inuu yidhaahdo markii wakti dheer ay ka maqneed biyihii ay dul timiday sidaasaa loo jeeda ayib waxaa kamid ah baa laleeyahay iyadoo mintiyo bimacna ismi loo isticmaalay qowl shaaciri walaqad aaraanii lirimaaxi dariatan min can yamiinii taaratan wa amaami walaqad aaraanii waan is arkay buu iri aniga darii'atan xaal aan ahay macnaa hadaf oo la toogto lirimaax yacni geesinimo isku tilmaama kulaa dagaalkiisaan isu jiraan waxaanban is arkay anigoo cadowga meel kasta intuu iga maray aniga hadafkii la tooganay keli aan noqday min can yamiini laiga tooganay taaratan wa amaami yaan is arkay buu leeyahay marka hadda fiiri min can yamiini min oo can la geliyo wa xaqiiqatan waxa weeyaan in in in can iyo iyo min ajli beytin aw beytayni loogaga bixiyo xarafnimadii oo isim la geliya waxaa ka fiicnaan lahayd asagoo macno kale lagu ximbaarayaa ka fiicnaan lahayd markaasuu musanifku wuxuu leeyay wmud wmud ismaani xayثu rafaca aw uuliya alficla ka jiئtu muddaca wmud iyo wamundu ismaani waa laba magac xayثu rafaca meeshay wax godaan haddii maa bacdigeeda marfuuc u yimaado oo waxaa weeyaan jalastu xaytu eh, eh, mundu muxammadun eh, jaalisun haddii la yidhah waxa ka dambeeya ay godan yihiin aw uuliya alficla ficilkii haddii lala xariiriyo laba magac laba isimay noqonayaan ka ji'tu waan imid iyadoo ficilkii lala xariiriy muddaca markuu fulaan ou macnaha ou ii yeeray wa in yajura hadday jaraan fii mudiyin hadday jaraan maadi fakamin fahumaa labadoodii ka minay lamid yihin macnaa minay lamid yihiin wa fi lxuduurine wastabin cadayso macnaa fi ku cadaysa bihimaa fi lxuduuri marka musanifku wuxuu kuu sheegaa meesha tan mud iyo mundu wuxuu ku yiri wamud wamundu ismaani laba magac ay noqona xayثu rafaca waxaa ka dambeeya haddii lagu godo waxay noqonayaan laba isim bimacnaa waa itifaaq waay ama ayagaa mubtada noqonayo ama isimka ka dambeeya mubtada ayagana khabaray noqonayaan aw uuliya alficla ficilka haddii lala xariiriyane laba isim ay noqonayaan ka ji'tu muddaca marka jitu waa ficili faacil mud waa darf dacaa waa ficil marka darfna isim waa isim ay noqotay ayib haddii isimka ka dambeeya oo godan yahay maa ra mud yowmu ljumacati a tiri ama mud shahruna wixii ka dambeeyaad goday marka ayadii mudti waa mubtada yowm ljumca khabarkeedii ama yowm ljumca mubtada mudti waa khabarkeedii sidaasaa la yiri ayib taas waa markaas xuruufu jar shaqo kuma laha in jaaa maa bacdahumaa marfuucan aw iqtarana bihimaa ficlu fahumaa fii kilta alxaalatayni ismaani intaasuu hadda marka hore kuu sheegay markaasuu ku yiri wa in yajura fii mudiyin hadday maadi jaraan fahumaa labadoodii fa kaminay lamid yihiin haddii yani shay maadi la geliyo waxa weeyaan bimacnaa min ay noqonayaan waxaad leedahay maa ra'aytuhu mud yowmi اljumucati laga soo bilaabo haddaad tirahdid oo wixii ka dambeey aad ku hoos dhigtid bimacnaa minaad isticmaali maa ra'aytuhu min yowmi ljumuca ay macnaheeda noqonaysaa wa in yajuraa fii mudiin hadday jaraan fahumaa labadoodii ka min fahumaa labadoodii ka min bay lamid yihiin min oo kale yay lamid yihiinoo maa bacdigooda haddii uu hoos dhigmo wastabin ku cadayso macnaa fii ku cadaysa fi lxuduuri shay xaadir hadday jiraanne bimacnaa fii bay noqonayaan oo waxaad leedahay maa ra'aytuhu mud yowmina mud yowmina yowm waa xaadir waay ay fii yowmina sidaasay noqonaysaa calaa kuli xaalin idaa dakala cala aljumlati ficliyatan inay ficil ahaataana badane aw ismiya hadday jumlo ficliya ama jumliya ismiya ay galaan waxaa laleeyahy waa waxaa weeyaan labadoodii laba daraf ay noqonayaan hadday laba jumlo ficliya ama jumli ismiya ay noqdaan labadoodii laba daraf ay noqonaya isim waay haddii maa bacdahumaa haddii isim keligiis marfuuca u dhacane ayagana isim waay isimkaasna markaas ama asiga khabar u ah ayo waa mubtada ama cagsi waay labadaas haddii maa bacdigooda majruur u yahayna min xuruufi iljari ka mid yihiin markaasaa lagu leeyahay hadday wax hore galaana bimacnaa minaad ku ximbaaray haddii wax la jooga ay galaana bimacnaa fi aad ku ximbaaraysaa intaas keli a waay markaasuu musanifku wuxuu iri wabacda min wacan wabaain ziida ma falam yacuq can camali qad culima waziida bacda ruba wاlkaafi fakaf waqad yaliihimaa wajarun lam yukaf waziida waa la ziyaadiyey maa lafdiga maa a ah, bacda min aa la ziyaadiyey wacan aa la ziyaadiyey wabaain aa la ziyaadiyey falam yacuq e, ma ka reebin can camalin camalkay qaban jireenoo jarka ah kama reebin camalku qad culima loo ogaaday marka qaarkeed xuruuftan oo min iyo can iyo ba ay ka mid tahay maa zaaidaha la xiriirsan karto markaasaa lagu leeya maada zaaidada idoo la xiriirsatay wax ka dhibi maysa wixii ka dambeeyay jarayaana lagu leeyahy markaasuu ku yiri wasiida waxaa la ziyaadiyey maa lafdigaas maadaa la ziyaadiyey goormaa la ziyaadiyey bacda min oo min maa a la yidhi iyo wacan camaa la yidhi wabaa bimaa la yidhi maadaasaa xuruuftan kadib la ziyaadiyey falam yacuq mana ka reebin can camalin camal camalkoo qad culima la ogaaday kama reebin macnaha waxa weeyaan bitifaaq waay oo waxaad leedahay mathalan hadda fiiri waxaan soo dhaafnay iyadoo maadi ay faa'idaynaysa cila mimaa khatiaatihim ughriquu fiiri mima mima waa min iyo maa oo laisku idqaamay min xarfu jar maa zaaida khatiaati majruurin bima w calaamatu jari kasra daahira camaana waa lamid camaa qaliilin layusbixuna naadimiina camaa can iyo maa bay ahayd maadi waa zaaida can xarf jar qaliil majruur bican ay noqonaysaa waxaa lamid e badiyaa lamid e haddii maa lagu ziyaadiye fabimaa raxmati min allahi linta lahum fiiri fabimaa raxmatin raxmatin majruum bilba maadaas la ziyaadiy waxba kama reebin waziida bacda ruba wاlkaafi fakaf waqad yaliihimaa wajarun lam yukaf waziida maadi waa la ziyaadiyey bacda ruba la ziyaadiyey rubamaa a la yidhi iyo wlkaafi bacda alkaafi oo kamaa a la yidhi fakafa shaqadii ay qaban lahayeen waa ka reebtay waqad yaliihimaa waqad talii inay la xariirista maadia dhici karta himaa labadii xaraf oo ruba iyo kaafkii walxaal jarun jarna lam yukafa aan la reebin marka wuxuu ku leeyahay maadi haddii bacda ruba la siyaadiyo ama bacda kaaf sida mashhuurkaoo la yaqaana camalka way ka reebtaa baa layidhi wabitaali isimkay galayaan xataa way ka buraysa markaasuu iri qowl yaraa jiro oo iyadoo maadi ay la xiriirsatay haddana shaqadiina ay qabanayaan waziida naaib maadi laga hadlay waa waziida maadi waa la ziyaadiyey bacda ruba iyo walkaafi baa la ziyaadiyey oo fakafa maadi camalkii buu ka reebay markaasuu ri waqad taliihimaa labadoodii maadi inay la xiriirsataa dhici karto walxaal jarun jarna lam yukafa aan la reebin ayib ayadoo oo maadii camalkii ka reebtay waxaa kamid e eh, faina amra faina alxumra min shari اlmataaya kama alxabitaatu sharu bani tamiimin eh, hadda fiiri meeshaas musanifku wuxuu ula jeedaa wuxuu iri faina alxumra dameerihii min shari اlmataaya daabo kuwa ugu shar badan waa wax la fuulo daabo la fuulo la rarta idaa ugu shar badan kama alxabitaatu qolada xabitaat siday u yihiin sharu bani tamiim qabiil yaro reer tamiim kamid ah ayagaa ugu shar badan buu iri fiiri marka xabitaat waxa weeyaan waa goday kaaftii oo ku jirto oo min kal la dhihi jiray maadi la xariista awgeed yaa waxa wey camalka ay ka reebtay alxabitaatu mubtada sharu khabar ay noqonaysa ayib waxaa lamid ah rubadine rubama aljaamilu lmu'abalu fiihim wa canaajiiju baynahuna almihaaru yani beyt kale waay jaamil wuxuu u jeedaa qatiic min alibil waay rubama aljaamilu muxuu badan yahay almuabalu fiihim yani dhexdooda laga yeeshtay in la dhaqdo iyo wacanaajiiju maxay badan tahay waxa weeyaan waa fardaha dhaadheer baynahuna almihaaru muhur waxaa la yihahdaa faraska yarwa macnaha hadalka hadal baa ka horeeya oo aan kala wareegna maxay badan tahay oo kala waa marka fiiri rubama aljaamilu jaamiludii u keenay rubadii maa la xiriiriyey markaasuu jaamilu rubamaa yawadu ladiina kafaruu fiiri rubadii markii la xiriista khusuusiyadii ay isimka ku lehed xataa waa ka baxday markaasay ficil iska gashay ayib markaasuu musanifku wxuu iri waqad tuzaadu bacdahumaa walaa takufuhumaa can ilcamali waa midka hadda uu yiri waqad taliihimaa wajarun lam yukaf waxaa laga yaabaa buu ku inay la xiriirsato oo markaa rubamaa muxamadin ama rubamaa rajulin in la yidhaahdo ayadoo maadi la xariirsatay in la arkaa laga yaaba markaasuu wuxuu leeyahay ka qowli shaaciri maawiya yaa rubata maa gaaratin shacwaaka ladcati bilmiisami ayib markaasuu wuxuu leeyahay maawiya wa waxaa weeyaan eh, tarkhiim waay macnaha nin magaciisu u jeedaa sidaasaan u malaynay markaasuu iri yaa rubata maa khaaratin maxay weerar uu badan yahay shacwaa aada u adag ka ladcati bilmisami iyadoo bahalkii birta ah laysku gubo kale lamid ah maxalu shaahidka waxaa wa yaa rubata maa khaaratin rubadii oo maa la xaristo khaaratin haddana lagu hoos dhigay waxaa lamida ah buu leeyahay ka qowli shaaciri wanansuru mowlaana wanaclamu anahu kama nnaasi majruumun calayhi wajaarimun wanansuru mowlaana u gargaaraynaa wanaclamu waxaan ognahay anahu mowlaheena kama nnaasi dadka inuu lamid yahay majruumun calayhi mid asiga lagu galdarsaday iyo wajaarimun kama baxsana anigoo og inuu marna gardarnaan kara marna laga garda lakin waa isgarab taagayna waxa weeye mandiqa qabaliga saas ah yacni aniga qabiilkaygan iska agjoogayaa ama daalimiin ha ahaadeeno ayagaas ama ha laga gardarnaade ama ha gardarnaadeen asigaasaan isgarabtaagaya waa mantiqa qabaliga waana khata markaasuu musanif wuxuu uri waxudifat ruba fajarat bacda bal walfaawa bacda alwaawi shaacada alcamal waxudifat ruba waa la gooyey oo fajarad way jartay bacda bal bal gadaashiisa io walfaawa bacda alfaa bay jartay washaacada alcamalu camalkaana waa faafay bacda alwaawi waawga gadaashiisa yacni waxa weeyaan xaraf in la gooyo camal falayo qiyaasan waxa weeyaan waxaa la arkaa buu ku leeyahay ruba waay iyadoo maqan iyo shaqadii jarka ay qabanaysaa wa xudifat rubbaa la xadfay fajarad way hoos dhigtay bacda bal bal gadaasheeda iyo walfaa bacda alfaai faa gadaashiisa washaacada alcamalu camalkan oo in rubadiyo maqan wax lagu jarane waa faafay bacda alwaawi wuu faafay macnaha waxa weyaan qiyaas ma aha ayib marka waxa weeyaan waawdi gadaasheeda ka qowli shaaciri bay usoo soo oo waxay yidhaahdeen wa qaatimi alacmaaqi khaawi muxtaraqan wa qaatimi alacmaaqi mid macnaha e, qacrigiisa hoose uu mugdi yahay wa ruba qaatimi alacmaaqi buu u jeeda yani ulajeedadeeda saas weeyaan beytkaa meelo badan uu kusoo hormaray waxaa ka fiicneed beytkii la yaqiinay inuu ku miithaaliyo waleylinka mawji lbaxri arkhaa suduulahu calaya bianwaaci lhumuumi liyabtali beytkii uu ninkii la yaqiinay uu yihi imruulqays waleylin wa ruba laylin badana ka mawji ka mawji lbaxri lamid ah eh. yani mugdigiisiya hadba isa soo raacraacaya sidii badda mugdigeedoo kale hirkeedoo kale arkhaa suduulahu macnaha waxa weeyaan mugdiyaashiisi igu daboolay calaya aniga bianwaaci lhumuumi yani murugyaad noocyaalkeeda liyabtali inuu i ibtileeya habeen maxay badan tahay waana qofka geesinimadiisa lagu ogaado habeen maxay badan tahay buu oo mugdigiisa iska dabadhacay oo aniga marka murugyaal badanna igu keenay sidii macnaha uu mugdigaas eh, igu ibtileeyay marka hadda fiiri wa leylin waxaa laleeyahay leylin majruurun biruba maxduufa taqdiru wa ruba leylin sidaasaa laleeyahay ayib bacd alfaana waxaa lamid ah buu leeyahay eh, qowl shaaciri famithliku xublaa qad daraqtu wa murdici faalhaytuhaa can dii tamaa'ima muxwili familiki faruba miliki adiga mid kula mid eh maxay badan tahay adiga maxaad is kibrinaysaa adiga dad kula mid eh yaan waxaan ku sameeyle xublaa uurle qad daraqtu aan macnaha aan u soo habeen guuraystay iyo wa murdicin mid nuujinaysa oo fa alhaytuhaa aan ka mashquuliyey maxay badan tahay can dii tamaa'ima mid macnaha u saaxib eh xirsiyaale muxwilin ee sanajid xawl muxwilin sanajir waa bacda balna waa kanaa wuxuu leeyahay bal baladin mil-u lfijaaji qatamuh laa yushtaraa kataanuhu wa jahramuhu yani wuxuu leeyahay bal baladin yani bal ruba baladin bacda bal ayadoo ku jartay waay qatamuhu mil-u lfijaaji yani boorkiisane uu jidadkiisa buuxinay laa yushtaraa kataanuhu suufkiisa iyo wa aan la gadanaynin jahramka waxawa bisaadka ama ama maxaan ku irahdaa saliga iska dhe sali camal waay laakiin wuxuu leeyahay waxaa aada u badan shaayic bacda alwaaw ay badan tahay shaayic markuu yidhi macnaha waxaa laga qaadanayaa in maxaan ku idhaahdaa inta kale aysan saas u faafsanin wa bacda alwaawi shaacada alcamal mashhuur inay tahay waxaa ugu yar baa layidhi in rubadii lagu jaro ayadoona fa'na meeshi joogin waaw joogin balna ayna joogin oo ka qowli shaaciri rasmi daarin waqaftu fii talalih kidtu aqdi alxayaata min jalalih rasmin ruba rasmin badana calaa rasmi daarin dheh daar calaamadeeda waqaftu fii alalihi alalka waxaa layihahdaa meeshii hore wixii kasoo haray kidtu aqdi an inan alxayaata xayaata inan iska gooyaan ku sigtay min jalalih arintaas weyninkeeda dad uu yaqiinay ou saaxiib la ahaa yaa marka intuu yimid buu gurigoodii aathaar ou ka baaqi u arkay murugti ku dhalisa wuxuu ku sigtay nafti inuu iska bixiya markaas rasmi daarin wa rasmi daarin ma dhihin waawgi ma joogo fa ma joogto waxaasoo dhan waa maqan yihin waqad yujaru bisiwaa ruba xadfin wa bacduhu yuraa mutarida waqad yujaru in lagu jaraa la arkaa bisiwaa ruba ruba wax kasoo haray ladaa xadfin asoo meesha ka maqan wa bacduhu bacdu daalikane yuraa mutaridan qiyaasuuba noqon karaa wuxuu ku leeyahy xuruuftii jaroon soo sheegnay ruban hadda soo baxnay ruba waxaan idhi ayadoo joogtana wax waa lagu jara ayadoo maqanna wax waa lagu jari karaa waxaa laga yaabaa ruba in qaar min xuruuf iljari ruba ay la wadaagsadaan oo ayadana wax lagu jara buu ku leeyahay marka asoon rubana xarafki xaraf jaar ruba aan ahayn in wax lagu jaro markaasuu jarkaasa wuxuu u kala baxaa mid oo qiyaas iyo mid oo macnaha shaad ah marka waxaa laleeyahay fagayru lmutaridi waxaa kamid i ah qowlu ru'bata liman qaala lahu kayfa asbaxta alagu yiri markaasuu i khayrin walxamdu lilaahi warkaas war hore loo soo gudbi waay waa nina kalaamkiisa yuxtaju bihi meesha la rabay inuu yidhaahdo bikhayrin inuu yidhaahdo ba ku daro yow khayrin iska yiri marka waxa weeyaan xarafkii jaar baa la xadfay wa baqiya macmuuluhu khayrin ah laakiin waxa weeyaan waa yuxfadu walaa yuqaasu calayh ayib macnaha waxa weeyaan marka khayrin calaa khayrin ama bikhayrin waxaa ka mid ah layidhi oo lamid ah eh, qowlu shaaciri idaa qiila ayu nnaasi sharu qabiilatin ashaarat kulaybin bilakufi lasaabicu ayib wuxuu leeyahay hadalkan hadda hadal xuja ah ma aha lannahu farasdaqa iskale farasdaqna laysa kalaamuhu bixuja lannahu waa mutaakhir nooca ma idaa qiila haddii la yidhaahdo ayu nnaasi sharu qabiilatin ayu nnaasi kee dad oo sharu qabiilatin qabiilo ugu shar badan ashaarat wuxuu iri alasaabicu waxay ishaari laheed bilkufi maca alakufi kulaybin yani ilaa kulaybin meeshuu dhihi laha ilaadii inta gooyba majruurkeeda baaqi yeelay markaasuu wuxuu iri haddii dad yaa ugu shar badan la yidhaahdo dadka dhan gacmahooda maca kafaftooda dhan macnaha gacantii o dhan waxay wada ishaari lahayn reer kulayb u le igaa ugu shar badan ayib marka kaas waxa weeyaan asoon qiyaas ahayn yuxfadu walaa yuqaasu caleyh waxaa lamid abuu ah leey wakariimati min aali qaysin alaftuhu xatىa tabadaka fartaqa alaclaami wa kalimatin maxay badan tahay o min ali qaysin alaftuhu aan bartay xataa tabadaka intuu macnaha ka dharga uu ka tanaado maxay badan tahay buuri ayib yani tabadaka bimacnaa takabura w fartaqa alaclaami uu yihi markaas fartaqa alaclaami waxaa weeyaan fartaqa calى اlaclaami ay ahayd maxalu shaahidka markaasuu abqa اlmajruur waxadafa xarf اljar marka intaasoo dhan waxa weeyaan waqad yujaru bisiwaa ruba ladaa xadfin in lagu jaro wa bacduhum yuraa muطaridan qaarkood qiyaasou noqdaa buu leeyahy shaarixa wuxuu ku mithaali wاlmuطaridu ka qowlika oo bikam dirhamin ishtarayta hada atiri hadda fiiri kamti waa xarfu waxaa wey ismi istifhaam waay dirhamina maxaa lagu hoos dhiga kan mudaaf dirhamin mudaaf iley ma ah dirhamintaas waxaa laleeyahay majruuru bixadfi xarfi اljari wahwa min wاlasl waxay ahayd bikam min dirhamin ay ahayd bikam bin dirhamin sidaasay ahayd alaleeyahay inkastoo hadda khilaaf uu ka joogo oo haddirtaan kamtaas istifhaamiyada a haddii xaraf jaar uu galo majruurka kadaalkeeda imaanaya bimaada jura bihi waxaa weya masala mutafaq calayha ma ah marka siibaweyhi iyo khaliil oo shiikhiisa qabaan buu leeyahay qaarna maya bikamta mudaaf dirhamina mudaafun ilayhi sidaasay leeyihin marka calaa madhabi siibaweyhi yaa min ay majruur tahay markaasay leeyihin waana qiyaas oo weligeed ba in xarafkeedii jaar la xadfo maa bacdigeedana majruur u yimaado waa qiyaas wa bacdu marka waxay taas daliil u tahay ibnu maalik anahu yaraa hada almadhab madhab mutaakhiriin oo zajaaj iyo keyrkiisa oo eh, maxaan ku maya sibaweyhi dheh sibaweyhu madhabkiisa u arkaa iyo khaliil oo dhahayaan bikam alistifaamiya majruurka gadaasheeda ee ayada looma idaafayni xarafka jaaro muqadarka ayaa lagu jaray saasuu arkaa musanifka wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin